mida darsigeennu shalaan ku qaadanay waa idma xarafka labaad oo mukhtalafka ahu nooga bilaaban waa mahma mahma waa laysku haystaa xaraf haddaan idhaahno waa bictibaari man yaquulu ila xaraf dada dhaha cidda dhahayda marka loo fiiriyo weeye wa amaa mahma mahma fazacama saasaa nusqadeyda ku taalla fazacama laakiin nusqooyinka gabal waxaa ku yaala fadahaba wahuwa axsan iyadaana fiican sida nusqada aluusiga xaashiyada uu ku leeyahoo kale nusqadaas oo turki lagu daabacay fadahaba saasaa ku taalla marka fadahaba sidaas ayaana wanaagsan mm-hmm, fadahaba marka fazacamadana inay jirto wuu sheegayaa xaashiyada aluusiga ah, fazacamada laftirkood inay jirto oo nusqooyinka gabali ku tiilay aysan hadda khad oo madbac iyo cusub aysan ahayn iyadana sheega marka waxaa si fiican in la yidhahdo fadahaba ljumhuur waxay ku tageen ishkaalba male marka haddii la yidhahdo fa zacmiga maanta loolama jeedo madiyat lkadib ee waa zacma oo bimacnaa qaala hay fii bacdi alaxyaanayna ku timaadaa wa amaa mahma mahma fazacama zacma jumhuur waxay yidhaahdeen wey waxay yidhaahdeen bimacnaa qaala wey fadahaba ljumhuuru jumhuuru waxay ku tageen waa isku macno marka labadooda waa isku macno waxay yidhaahdeen iyo waxay ku tageen annahaa mahmaadii ismun ism inay tahay ayay ku tageen wadalika ey ismiyatuhaa mahmaa ismnimadeedu haabitun waa midkii sugnaanaa bidaliili qowlihi ilaahi qowlkiisa daliilkiisuu ku sugnaana tacaala ilah waa sareeyaahe ilaah uu yidhi subxaana mahmaa shay kasta ay yidhahdeen reer banu israa'iil oo ta'tina aada noola timaadid bihi shayga nabi muusow min aayatin aayad xaala shaygaasu uu yahay litasxaranaa bihaa famaa naxnu laka bimu'miniin si aad noogu sixirto aayad kastood keento kuu rumayn mayno ay yidhaahdeen gaaladii reer banu israa'iil mahmaa shay kasta waa shardiyo shay kasta oo taatinaa aada noola timaado bihi shayga ka mahmaa waa ismu shardin ah, ismu shardin waa sida ay jumhuurta ku wataane ismu shardin jaasimin yegzimu ficlayna lawlu ficlu shardi wathani jawaab wa jazaa mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin mubtada taati waa ficlu shardi majzuumun bimahma wa calaamatu jasmi xadfu xarfi lcila faacilkiina waa anta naada waa mafcuulu bihi bihida jaarulmajruurku taatiyay ku tacaluqee damiirkuna wuxuu laabana mahma jumladaas marka oo ficlu shardiga ah oo ficil iyo faacil iyo mafcuulkeeda iyo jaarulmajruurka ku tacaluqayo ah a khabarkii ah raabidkiina waa bihida waa bihida waxaa kaloo kasii fiican in la yidhaahdo ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga oo dhan oo laysku daraa ah saddex qowl ay la ku jirtee qowl dhahaya khabarku waa ficlu shardiga qowl dhahaya khabarku waa jawaabu shardiga qowl dhahaya waa labadoo laysku daray waana qowlka ugu wanaagsan xagga macnaha markaad fiirido oo macnuhu wuxuu dhamaystirma marka labadu dhamaystirmaan markaasaa macnaha aada loo fahmaa marka hadda maxalushaahidku wuxuu yahay mahmaa bihidaas damiirka ku jira iyado u laabana damiir inuu u laabto meelna waa min calaamaati lism damiir uma laabto meelaan ism ahayn oo ismka calaamadaha lagu yaqaanay baa kamid ta ah in damiir usoo laabto ficil damiir uma laabto xarafna damiir uma laabto falhaa-u uu irshiqu marka haada min bihi xaalay ku sugan tahay caa'idatun waa midii noqonaydaa calayhaa mahma ayay u laabaneen wa damiiru damiirna laa yacuudu uma laabto ilaa calal asmaai asmaada maahane jumhuur saasay u isbaatiyeen warkoodii wa amaa mahma mahma fazacama ljumhuuru jumhuuru waxay yidhaahdeen qaaluu wey qaala ljumhuuru jumhuur waxay yidhaahdeen ama fadahaba ljumhuuru jumhuuru waxay ku tageen jumhuur waxay ku tageen annahaa mahmaadii ismun isminay tahay wadaalika ey ismiyatuhaa mahmaada ismnimadeedu haabitun waa midkii sugnaanaa bidaliili qowli ilaahi qowlkiisa daliilkiisuu ku sugnaanaa tacaalaa ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana mahmaa shay kasta oo ta'tinaa aad muusow noola timaado bihi shayga min aayatin xaala uu yahay shaygu litasxaranaa bihaa si aad aayadda noogu sixirto famaa naxnu laka bimuminiina kuwa kuu rumaynaya ma nihina yidhahda rumayn mayno falhaa hada min bihi xaalay ku sugan tahay de ogow mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka bihaada kaa loo celinaya aayadda haddii loo celiyo ishkaal ma jiro wax ishkaala ma leh waana sida ugu fiican ahlucilmiga gobolaa bihaada waxay u celiyeen mahmaa de markaas ishkaala imaana waxaa lagu leeyahay bihida waxaa u celida mahmaa bihaana waxaa u celida mahmaa midna waa mudaker midna muanase ishkaalku waa iska fududay wax weyn maahan biictibaari lafdi iyo biictibaari macnaa mahmaa lafdigiis waa mudakr marka bictibaari lafdiga loogu celiyo bihda damiirka mudakerka haana waa loo celiyey bictibaari macna maxaa mahmaa maanta ay ku dhece aayaday ku dhece aayaday ku dhece mucjize marka bictibaari lafdiga bictibaari macna wayad leeda waana sida aruusigu u kala dhigayo saasuu leey uu yidhi shiiku min bihi xaalay ku sugan tahay caa caa'idatun dhe haadii waa mid laabanayda falhaaw haada mindihii xaalay ku sugan tahay caa'idatun waa mid bilaabanayda calayhaa sooma jeedid mahmaadiyaa loo celina haada mu'anadka calayhaa mahmaada ayay u laabaneen wadamiiru damiirna laa yacuudu uma laabto ilaa calal asmaa isma maahan mar haddii damiir u laabtay damiiro meelaan asma ahayn uusan u laaban maxaan marka noo sugnaaday mahmaa inay isim tahay hana qowlkii raajixa ahaa haya culummadii khilaafsaneeduu keenaya markaa wazacama suhayliyu suhayli wuxuu ku andacooday aan dhihi lahayn haddii dahaba hore noo sugnaato markaasaan zacmana asalkeeda ku welilahay ila qowlkaanan daciifaynahay oo zacmana waxaan dhihi lahayn waa qowlk waa dacfigii kaasna waxaan dhihi lahayn waa dahabada hadde laakiin haddii kuwa hore zacma lasoo yidhi qaala udheh isna cadliyaa la rabaa wazacana wuxuu yidhi iska dhe marka wazacana wuxuu yidhi asuhayliyu suhayli iyo wabnu yascuun annahaa mahmaadi xarfun xaraf wey waa xarafay yidhahdeen labadaas culummada fiiri marka maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu ku leeyahay daahirka hadalka mu-alifka waxaa ka muuqda qofka dhahaya mahmaa waa xaraf inuu leeyahay mahmaa meel alla meeshii lagu arkay xarafta saas inuu leeyahay ad ka muuqato mana ahan saas inay leeyihiin waxay leeyihiin mahmaa makaanada gobol xarafay noqotaa makaanada gobolna ismay noqotaa haddii saas la yidhahdaan aayadda haddal sheegay maba loo xujaysan karo sababta waxay leeyihin aayadan damiir soo waa marka isimkay noqon jirta ha markaan kaloon sheegi doono gabayga ku jirtaano waa markay xarafka ahe marka aayaddu yay xujo ku noqone qofkii yidhaahda mahmaa waa xarfun fii kulli makaan meel kastay dhacdo waa xaraf qofki yidhaha aayaddana xujo ku noqon hala damiir ulaabayaa la haya damiirna waxaan ismayn uma laabto laakiin sida maxamed xudiin cabdilxamiid uu ka sheegay ahlulcilmiga gobolkood waxay leeyihiin fii bacdi eh, amaakin waxay noqona isim fii bacdi amaakin waxay noqona xarf marka qoladaas looma xujaysan karo aayadda looma xujaysan karo wazacama wuxuu yihi aswahayliyu iyo wabnu yascuur annahaa mahmaadi xarfun xaraf weeye wastadallaa daliil keenaa la aayaday keenay jumhuurtii aayaday keeneene daliil keensada wastadallaa suhayli iyo ibnu yascuun waxay daliishadeen calaa dalika calaa xarfiyatihaa calaa dalika ey calaa xarfiyatihaa mahmaa xarafnimadeeda waxay u daliishadeen biqowli zuhayr zuhayr ibn abi salma mucallaqada qayb ka miduu leeyay zuhayr qowlkiisii ou yidhi wamahmaa takun cinda mri'in min khaliiqatin wain khaalahaa takfaa cala annaasi tuclami ah, tuclami waa mahmaa marka bal sida uu u exraabayaan suhayl ibnu yascuud aan beytka u exraabayna una laqbaynayna marka hore horta sida looga jawaaban kadib haddaan u raabayna una laqbaynayna insha allah ayagu sidaanay u laqbaynayaan waxay leeyihin wa mahmaa takun hadday ahaato xarafad ka dhige wa mahmaa takun hadday ahaato cinda cindamri'in qof agtiisa min khaliiqatin khaliiqatun dabeecad tuclami waa la ogaana tuclami waa la ogaana wain haalahaa haba u maleeyo takfaa inay ka qarsoonaanaydo dabeecadaasu cala annaasi dadka falaysa takfaa ka qarsoonaamaa dadka ee maray soo baxeen maray soo baxeen adoo ciyaalsiiye haddaad wada wadaa iska dhigto cimaamada kamiiska isku taagto marka daba kaa soo bax ciyaalsiiyenimadu mudawac mudawac sida lagu leeyahay amaanka dambaa lagu leeyahy mooriyaan wey waa kaa soo bax isma qari karto dabeecad xun qof hadday ku jirto oo is yidhaha isqari dadkaaga dhinac ka raac intaa dhinac ka raxa berri maxaa la arkaa khalaas isagoo dad dadbilaya la arkaa arib mooryaanu ah bale kulaa imaamad weynaad khalaas waa caddaa berri waxaa la arkaa isagoo garka midoobaysa marsaday ariyaa ilacyelsiyu ah baaba gaala raacda uf soo ma jeedin berri waxaa la arkaya isagoo shaniimo dhex taaga waxa weeyaan haddii si kastood wadaad iskaga dhigdhigto haddaadan marka waxa weya aysan qalbi ahayn qarsoonaa leey wa mahma takun uu yidhi wa mahmaa takun hadday ahaato cinda mri'in qof agtiis min khaliiqatin khaliiqatun dabeecad tuclami waa kaasi jawaabkii waa la ogaana wa in xaalahaa hadduu u maleeyo takfaa inay ka qarsoonaanay cala annaasi dadka falaysa takfaa ka qarsoonaami icraabku waa sidaan marka ayaga mahmaa xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alwal ficlu shardi waani jawaab wajisa mabni waxaad leedahay mabni cala sukun lah maxal min تkun فicl shardi majzum bmahma wcalaamaةu jasm الsukun wahuwa mutasarifu min kana naaqisati lati tarfacu اisma watanصib اkhabra cinda ظarfu makaani mansuuba calى darfiyati makaniyatu calaamatu nasbi fatxatu ظaahiraة fi aqr waظarfu mutacaliqu bkhabrin mutaqadimin maxduufin wujuba taqdiru kainatan kainatan ismka muanae soo ma jeedid cinda mdaaf imriin mdaaf ilay majruur min khaliqatin min xarfu jarin zaaid dhe khaliqatin ismu takun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa ishtiqaalulmaxalli bixarakati xarfi ljari zaaid ishtiqaalulmaxalli bixarakati xarfi ljari zaaid khalaas sawma cadda taas waa taas aawa jawaabkii tuclami wey gabayga dartiisa loo tuclam wey jawaabkiina waa kaasa ah. waa ficilkaas iyo naab faacilkaas wain khaalaha intu waa shardiyu khaala waa ficlu shardigii faacilkii waa imri intu u laabanaa haadu waa mafcuulkii takfaa haadu waa mafcuulu awelkii khaala takfaa waa ficil mudaaric faacilkii waa damiir mustatir oo u laabana khaliiqada khaliiqada u laabana cala naasina waxay ku tacalluqee takfa jumladaas waa mafcuul haanigii khaala jawaabu shardigan oo in a jawaabkeedii falaysa takfaa wey ha tuclamiya laga ogaana tuclami a laga qaat ah, xudifa aljawaabu lidalaalati lawal ah, xudifa aljawaab waa la xadfay lidalaalati kan horaa tusa ah, inta hore mahmeeda hore shardiyada jawaabkeeda oo tuclami ah kaasaa tusa falaysa takfaa wey marka waxay leeyihin qaabkay u deliishanayan waa fiic qaabkay u deliishanayan waxay leeyihiin mahmaadan maanta haddii isim laga dhigo isim icraaba u baahan horta ah. wax icraaba ah oo maanta booskeedaan aqbali kareen mubtada ka jirta mubtada haddii laga dhigana jumlada oo shardiga iyo jawaabka ah wax raabidahoo ka soo laabta mahma usoo laabta laguma hayo ah. mubtadana saasa u diideen jumlada khabarka noqoyda oo ficlu shardiga iyo jawaabkiisa wax raabidahunta ka soo laabta mahma usoo laaban lama hayo maadaama aan lahayn maxaa noo caddaata inaysan mubtada ahayn hadday mubtadanimo weydana booskan ixraab kale qaadan kartaa maba jiro hadday ixraab weyday waxaa caynooday ism mufrad oon ixraab lahayn ma jiro waa jirtaa jumlo oon ixraab lahayn oo jumla ismiya ah, oon macanka ixraab ku lahayn laakiin ism mufrada oon ixraab lahayn maya ismu ficil hadduusan ahayn ma jiro ismu ficil hadduusan ahayn ma jiro oon maxalkan exraab lahayn mar hadday exraab weyday faxkum bixarfiyatiha isim mufrada oon exraab maxalka iyo lafdiga midna kulahayn waxa weeye ismu ficilna aan ahayn ma jiro khalaas marka faxkum bixarfiyatiha saasay ku wadaane wadbal ayaga dhammaystir horta warkooda wa taqriiru daliili daliilka yaa leh wa daliilu suhayli wabni yascuur dliilkoodii waay ee dliil jumhuuriyad maaha wadliilu waxaa tira wa taqriiru daliili daliilkan la sugidiisa daliilka suhayli iyo ibnu yascuun la sugidiisa annahumaa suhayli iyo ibnu yascuun acrabaa waxay icraabeen khaliiqatan dabeecadda ha wa taqriiru daliili ey daliili daliili suhayliyi wa bni yascuun dhe wa taqriiru daliili ey wa taqriiru daliili suhayliyi wabni yascuun suhayli iyo ibnu yascuun daliilkooda la sugidiisa haabitun waa mid sugnaana waa sugnaana muxuu sugnaanaa annahumaa liannahumaa suhayli iyo ibnu yascuun acrabaa waa icraabeen khaliiqatan isman xaal ay tahay ay icraabeen isimkaasoo litakunu sugnaaday waa ismkii takun ay yidhahdeen khaliiqatan waa ismkii takun ay yidhaahdeen ah, ismkii takun way yidhahdeen wadliil waxaad tidhahdaa wa taqriiru daliili wa taqriiru daliili wa taqriiru daliili suhayli wabnu yascuun suhayli iyo ibnu yascuun daliilkooda la sugidiisa haabitun waa mid sugnaana annahumaa liannahumaa suhayli iyo ibnu yascuun acrabaa way rabeen isman xaalo ay tahay icraabeen isimkoo litakun u sugnaaday waa min minna zaa'idatun siyaado weeye haddii sidaas marka loo icraabo fatacayana waxaa caynoobay khulugulficli ficilka marnaashadiisa min adamiiri damiir uu ka marnaado ilaa ficil laba laba isim ma qaadan karo takun ma laba isimay qaadan kartaa ficilku hal faacil u qaata laba faacil ma qaatay mogta ma tacadudo faacilku isimkuna faacil ka dhigay kaana isimkeedu faacilka ficilku ka dhigay sooma marka mana tacadudo faacil marka khaliiqatin haddii isimkii takun laga dhigay takun marka damiir ku asturano ismu uhu ma jiro ilaa laba isim qaadan mehe fatacayana waxaa caynoobay khuluwulficili ficilka marnaashadiisa min adamiiri damiir uu ka marnaado waa litakun mahmaa takun ficilkaas takun ah damiir waa ka marayn iyo wa kownu mahmaa khuluwda ku cadaf oo faacilka aheed iyo wa kownu mahmaa mahmaa ahaanshadeedaa caynoobay laa mawdica boos lahaa miduusan u sugnaanin ay ahaatay iyo wa kownu mahmaa mahmaa ahaanshadeeda ayaa caynoobay waxaa caynowday mahmaa inay tahay laa mawdica makaan lahaa mahmaada miduusan u sugnaan min alraab iraabka xaggeedana uusan uga sugnaa id ciladu waxay tahay aan leena iraab male laa yaliiqu u cunan mimaa bihaa mahmaada hunaa halkan naha wuxuu ku leeyahay hunaa halkan wuxuu ugu qayde meel kale hadday joogto icraab kale waa u cunanmi kara oo waxaa la idhahdaa asmaau shardiga sida haalibkaa darfu makaan darfu makaan iyo darfu zamaan haddaysan ahayn waxay noqdaan mubtada iyo mafcuul bih ah, labadaasay noqdaan sida qaalibka waxaan u leenahay hayru qaalib waxaa dhici karta khabaru kaana inay noqdaan oo mutaqadima ah, kayfa maa kunta akun fiiri kayfa ma kunta si alla sidaad adugu noqoto akun ana nuucaas oo kalean ahaana marka kayfa maadu maanta kaanada ka dambayda kayfadaasa khabarkeedii waana adawaatu shardi soo maahan waa adawaatu shardi oo aan mafcuul toos ahayn lakin kabaru kaana laftiis mafcuul ka war ka dhowiyey mogta mafcuulu ka agdhow yahay mogta sida waxawn kaana isimkeedu faacil u macno yahay khabarkeeduna wuxuu la macno yahay mafcuul mafcuulu la macnay saas darteed culamada gobol waaba jasmiyeenba oo waxay yidhaahdeen bataatanba ismu shardi hadduusan darfu makaan iyo darfu samaan ahayn wax kale ixraabka isma noqon karo waa mubtada iyo mafcuul bih bas waa jasmiyeen maxamed xudiin marka xoogaha ku bushina wuxuu le war khabaru kaana asagoo noqdaan la arka xoogaa majaasa waa iska mafcuul bihiba ayagoo lafteeda wax kale ahayn ah, waa iska mafcuul bihiba xagga majaas ahaan marka labadaasay noqon karaan marka maadaama uu marna mubtada noqon karo ismu shardiga marna uu noqon karo mafcuul bihi halkan wuxuu ugu qaydaa halkan haddii mafcuul ma noqon karo ah, takun waxay qaadan laheed abar qabarkeediina waa yaalla qabarkeedi ah, waa cinda isimkiina waa khariiqa Ah, soo ma jeedin marka halkan waxa mubtadaha lama eraabi karin mubtada hadday noqotona waxaa diida jumladiian raabit lahayn khabarka laga dhigi lahaa markaasuu wuxuu ku yidhi idcile laa yaliiqu u cunani ma bihaa mahma hunaa halkan meel kale hadday joogto wax kale u cunami kara oo waa dhici karta mafcuul bihi inay noqoto waxaa dhici karta inay noqoto khabarkaana oo mutaqadima waa dhici karta laakiin hunaa halkan uma cunan maayo low kaana lahaa hadduu sugnaa lahaa maxalun maxal ilaa an takuuna mubtadaan inay mubtada noqoto maahane wax kale halkaan uma cunanmeen ah, halkaan wax kale uma cunanmeen walibtidaau ibtidihiina hunaa halkaan mutacadirun waa mid cudurtoomay oon suurtagal ahayn mubtadana halkaan suurtagal ma aha suurtagal ma aha wuxuu suurtageli waayey licadami raabidin liajli cadami raabidin raabid weynta la waayey darteed uu la cudurtoomo raabidaan loo helay raabidkaasoo yarbidu xiraa yarbudu xiraa waa weji catala yarbidu yarbuduta arabtaa iska dhihi kartaa raabidkaasoo yarbidu xiraa yarbudu xiraa aljumlata jumlada jumlada alwaaqicata dhacday khabaran khabar xaalo ay tahay khabarka lahu mubtada usugnaaday halkan waxaa la waayey raabit soo xira jumladan qabarka dhacday oo mubtadaha ku xira kaasaa la waayey ah, jumlo qabar dhacdana laazim waa in raabit laga helo waa in laga helo waidaa habata marka hadduu sugnaaday allaa mawdica makaan lahaa mahmaa inuusan u sugnaanin min alixraab ixraabka xaggiisa uga sugnaanin tacayana waxaa caynoobay kownuhaa mahmaa ahaanshadeedo xarfan xarf ay ahaatay saasa caynowda marka maxaa yeele waa lafdi mufrad ah oo mabni ah haddii marka isim uu yahay waajib waxa inuu maal ka craab ku leeyahy mar hadduusan ismu ficil ahayn ismu ficil hadduusan ahayn waidaa habata hadduu sugnaaday allaa mawdica makaan lahaa mahmaaba inuusan uga sugnaan min alraab xraabka xaggiisa tacayana waxaa caynooday kownuhaa mahmaa ahanshadeeda xarfan ay halkaasay ka bixiyeen suhayli iyo ibnu yascuud jumhuurtiya jawaab laga rabaa waa kana sidaan ugu jawaabay ibnu hishaam alansaari wa taxqiiqu xaqiijinta u yihi sugidda masalada la sugo anna ismatakun mustatirun damiirun damiir weeye damiirkoo mustatirun asturan wey marka aan ixraabta beytka ku laabano calaa dariiqat ljumhuur aanu ixraabna marka aana u macnayn ilaa waxa weeyaan alraab wa bacd almacna macnuhu raaca waxaa wa mahmaa dabeecad kasta oo takun ku sugnaata ri-in qof agtiisa min khaliiqatin dabeeca xaala ay tahay tuclam waa la ogaana wa in khaalaha haba u maleeyo qofku dabeecaddaas taqfaa inay ka qarsoonaan calaa naas dadka horkiisa mahmaa dabeeca aad ku ridee wa mahmaa dabeecad takun wa mahmaa dabeecad kasta oo takun ku sugnaata cindamrin qof agtiisa min khaliiqatin xaal ay tahay dabeeca <laughs> tuclam waa la ogaana khalaas mahmaa ismu shardin jaazimin yegzimu ficlayni alawlu ficlu shardin wathani jawaabu wajazau mabniyin cala sukuni fi maxali rafcin mubtada ah, mubtada wey mahmaada tkun ficlu shardi majzuuma bimahma wacalaamati jasmihi asukunu wacalaamatu jasmihi asukuunu wahuwa mutasarifu min kaana naaqisati latii tarfacu ismu tansibu lkhabara wasmu takun damiiru mustatirun jawaasan taqdiru hiya tacuudu calaa mahma cinda darfu makaani waa khabarkii takun min khaliiqatina mintu waa asliyo waana bayaaniyo bayaaniyo wey jaar majhuurkaasaa laga xalaynaa calىa madhabi siiba weyihi mahma wa calىa madhab اljumhuuri ismu takun dariiqada siiba wey kaad qaata kaad ka xalayne mahma oo mubtada aad ka xalayne alcilmi gabalyiin waaba jira ta waaba laisla ogol yahayo mubtadaha nuucan ase waaba laisla ogolyahy wax laga xaale laakiin jumhuurtu ma ogole mubtada wax laga xaleeye waxay ku leeyiin ismika takun damiirka takun u ila waxa la alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxiba soo maa haddaad mubtado wax ka xaalaydo yaa u noqonaya ismuxaalka caamil yaa u noqona ibtidaa'iga unoqona noqona ibtidaa'iga waxay leeyihin waa waa daciif waa caamil macnawi oo daciif awaluba si tabar yar mubtada u rafciyo in loogu daro inuu haddana nasbiyo ismulxaal suurtagal ma laakiin siba weyihi waxa weeyaan waa suganta kuleeyay marka way kasoo tegayaan takun isimkeeda aad ka xaalayna oo u laabayda mahmaad macnihiina wuxuu isla halkiiyuu noqona oo damiirku wuxuu laaban mahmaa laakiin caamilkiyuu noqona markaas xaalada takun uu noqona ficilkaasuu noqona saasay u ciraabayaan jumhuurtu icraab kalena waa jirtaa weliba icraabta kale waxay tahay mahmaada waxaadba ka dhige takun khabarkeediiyo mutaqadim khabarkiiyo mutaqadim hadba ka dhigeyba sida aynama kunta akun taasoo kale ad ka dhigayba abarkiio mutaqadimaad ka dhige min khaliiqatin minta zaa'idaad ka dhige khaliiqatinna ismu takunaad ka dhige darafkan oo ah indamrina waa iska tacalujina daraf cadio iska tacaluqaad ka dhige labadaas icraaboon icraabay calaa madhabi jumhur iyo icraabkii ka horeeyoon icraabay calaa madhabi suhayli wabni yascuud maxamed mxidiin cabdilxamida ku kala dhig dhigay oo saas kugu icraabay soo ma jeedin isaga ka raajix qaala ibnu hishaam wa taxqiiqu sugidda mas'alada la sugo ana sma takun takun isimkeedu damiirun damiir weeye damiirkoo mustatirun asturan wa min khaliiqatin khaliiqatinna wa min khaliiqatin min khaliiqatina iswadata a kulli iyada iswadataa wa min khaliiqatin min khaliiqatina tafsiirun bayaan weeye iyo caddayn min khaliiqatina maanta isma tarkiibka dhan waa insima oo mubtadaa wa min khaliiqatin min khaliiqatina tafsirun ah, tafsirun eh, an cabdixafiid wa min khaliiqatin min saw jaar majruur <laughs> min saw xaraf jaar maaha khaliiqatina saw si majruur maaha labadooda iswataa mubtada hayta mubtada ismu ahaa jira mubtada xaraf noqon jira ah, saas waay dadka gabol ka dhacdhacday sooma jeedi Ah, maa qusida lafduhu fahuwa smun ah, wamaa qusida lafduhu fahuwa mucrabun wamaa qusida lafduhu fahuwa carabun wey waa ama macrifatun waa isku mide wa min khaliqatin min khaliqatina tafsirun bayaan waaye tafsirun waa bayaaniya minka kutusa bayaaniye wey tafsiir soo cadayn ma ah, bayaan waa eh, limahmaa mahmaa la bayaaniyo mahmaa ayay bayaan uta waa laga xaalayna waa lagu bayaanina kamaa sida ana min aayatin min aayatin bayaanan caddayn a lagu bayaanina dhee lagu bayaanina bayaanan tafsiirun taasa bimacnaa bayaani bayaanan bayaana lagu bayaanina kaaso kamaa ana min aayatin ka bayaani min aayatin min aayatin bayaankeedoo lamid a tafsiirun bayaan weeye limahmaa la bayaaniyo kamaa ana min aayatin sida min aayatin tafsiirun bayaan ay u tahay limaa maana la bayaaniyo tafsiirka ku tacalluji fii qowli ilaahay qowlkiisa xaal uu ku sugan yahay maagu tacaala ilaah waa sareeyaahe ilaah wuxuu uhi subxaana maa wax allo wixii nansak aan nasaqno min aayatin xaale uu yahay ka xaaliya ku bayaan ama ku tamyiisi waxbaba ha xaalaynba maa wax alla wixii namsak aan nasanow maa shay alla shaygii namsak aan nasaqno oo min aayatin aayad ah oo nunsiha ama aan nabiga halmaansiino naati bikhayri minha wax ka khayr badan aan keenayna marka fiir haddeed min aayati maanta waxay tahay waa bayaanun lima min khaliiqatinna waa bayaanun limahma sida aayadaasoo kale ad uga qiyaasane wmahma mahmana mubtadaun mubtada waayo wاljumlatu jumladuna khabarun khabar waay raabidkiina de waa la haya waa la sheegay soo maaha khalaas wey halkaasna mahma aa noogu dhammaatayo madhabkeed laba madhab ay ku jirtay qowlka raajixan uu noqday calaa smiyatiha waaya ma masteriya iyo sida laiskugu khilaafay wa amaa maa maadi day almasderiyatu masderka loo nisbeeyey fa hiya maada masderiyada allatii waa mida tusbaku la dhalaaliyo maca maa ma la jirkeeda may allatii waa mida tusbaku ladhala dhalaaliyo maca maa shay la jirkiisa istaqara ku sugnaaday bacdaha gadaalkeeda bimasderin masder laga dhalaaliyo wadaalika tusaalihiina naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaa uu yidhi subxaana wadduu gaalo waxay jeclaadeen maa canitum canatakum dhibkiina gaal dhibkiinaasuu rabaa saas inaad u wada qarxdaan isku gubtaan ood u hulcaydaan oo mid hay-ada ku soo farsado war soomaali waa gubayda alla keena dhaqaalihii samafalka boqol milyana la soo aruuriyey sagaashan milyan shirkadiisu ku darsada toban milyanna diyaaraduhu ku raacraaca iyo injoyada ha injo-oogiinaan idinka lacag badan alaydin dhiibaa laba boqol oo kun alaydin dhiiba meelahan ceelal iaan ka qodnaa idhaahda idinku soona sasawira wa xoogaana ka cuna injo kalena shan boqol alaydin dhiiba idinka xootiga wax siiya ha lacag xoog badan kadib xisaab xeer laba boqol iyo konton milyan aa ku baxday meeshaas gaal intaas rabta iyo mid askariyo madfciisa wato habeenkiina bimka kugu garaaca mushaar xoog badanna kaa qaata oo yidhahdo weligeyda guyi kiraa kama bixin ilaa soomaaliya askari iyo nabad alaalin ka noqday habeenowgaa dhegeysa sooma mid saas leh weligay danu iguma jirto i soomaaliya nabadu ka dhacdo mid burundi kun iyo laba boqolan jabsi saawirbish oo mushaar shan boqolna reed socda iigu timaadaa huy waa la yaabay weligay ima soo marin noloshaas oo kale wa iska dhuuq uy iska dhuuq marka ilaahay hore noogu sheegay hadda isaga sheegida u sheegaya annaga ma ogtay waxba macnaa weynna waa male ha hore nagu ogey hadduusan sheegin xataa saasaan u naqan waa kii afhayeenka marka jabuutiyaanka wallay isaga askarigan waa qalad wi xayti wuxuu ku hadla isaga askarigan isaga <laughs> askarigan waa qalad wi xu waxuu sheeg sheega ha annaga dhiiggayagaan ba u bixinaa amnigaan la rabnaa isaga iska aamus waa qaldan yahay <laughs> ah, allahu mustacaan ina lilahi wa ilayhi raajicuun hmm. qad badat ilbagdaau min afwaahihim afkay ka soo baxe ka war carabi qad badat ilbagdaau min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar qad bayana lakum ayaat in kuntum tacqiluun aw dadki wa gala waama ma naxwan ku jirna waama ma maadaday almasteriyatu ee masterka loo nisbeeyey fa hiya maadu allatii waa mida tusbaku la dhalaaliyo maca ma macda mawsuulo ka dhig shar ama waxaad ka dhigataa nakira maca ma kiila jirkiisa istaqara ku sugnaaday bacdaha gadaalkeeda ama waxaad ka dhigtaa nakiro maa ma shayla jirkiisa iska dhe markaas istaqara ku sugnaada bacdaha gadaalkeeda bimsderin masder laga dhalaaliyo wadalika miaalki naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah waa sareeya ah ilaah uu yidhi subxaana waduu gaalo waxay jeclaadeen maa canidtum canatakum dhibkiina ma canidtum canatakum dhibkiinay jeclaadeen maca naxwi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi waduu gaala waxay jeclaadeen ma canitum dhibkiina maxalushaydku waa maxay maadaas iyo waxa ka dambeeya waxay u noqday maanta waxa ka dambeeya canitum aa la isku dhalaalina markaase master laga soo dhalaalinaa ey waduu waxay jeclaadeen gaalo canatakum dhibkiina qaxiina qaxootigiina dhibkiina abaartiina colaadiina intaasay jeceli iyo wa qowli shaaciri shaacirka qowlkiisii oo uu yidhi yasuru lmara qofka waxaa farxad gelinaya ma dahaba la yaali habeenyaalka tegidooda wa kaana dahaabuhuna habeenyaalka tegidooduna dahaaban tegid u ahaaday lahu qofku tegid u ahaaday qofka mogta wax ma garataba asaga wuxuu iskaga farxayaa habeenkii maalinka tegay nin waxa weyaan waxa yar mushaaran sugaa bishu dheera ma naga dhamaato ha ilaa waa cimrigiisiyo degdegay ha bishu markay dhamaata dhamaata jeeskiisa inay Ah, ilaa bil kastoo dhamaata maxay ka go-ayda ajashaadi cumrigaaga ilahay kuu qadari ka go-ayda sanad kastoo dhamaada muxuu ka go-ayaa qadarkii ilaahay kuu qadaray ah, marka war habeenkan dhammaanaya ood ujeedo iyo waktigan ordaya waa cimrigaagiioo dhammaanaya ah, qaarna waxa weya halkaas derbida iska fadhiyaan warxaa meesha ku fariisiyey markaasuna waktigan ku dhammaynaya ha ka dambeey ha ka dambeeya mawtku markuu yimaado malagu dul istaago oo la yidhaah waa kaa dhamaata inuu ihahdo irjicuni lacali acmalu saalixan fi ma tarak allow dib ii celi fursada iseegtay waa wix ugu qaalisanaa waqtigu ina lilahi wa ina ilayhi raajiun yasuru lmar'a qofka waxaa farxad gelinaya maa dahaba layaali dahaabu layaali habeenyaalka tegidooda wa kaana dahaabuhuna habeenyaalka tegidooduna dahaaban tegidu ahaaday lahu qofku tegidu yahy isagaa tega habeenyaalku markay dhowr habeen tagaan adna waa tegi dhowr habeenaad kuleeda adduunkan adiga habeenadaa marka tagan adna waa tag halka habeenu taga waa in murugo habeenka waa ka goray cimrigaagii mawdkaagii soo dhawaaday marka ka diyaargarow oo u diyaargarow macalsheedku waa halkee yasuru lmara maadaas soo maseriye lama dhihin ayada iyo waxa ka dambeeya masel laga dhalaaliyaa wa kaana yasuru lmara qofka waxaa farxad gelinaya yasuru faacilkeed aawey maa dahaba layaali dahaabu layaali maada iyo waxa ka dambeeya dahaab dahaba layaali ah aa la isku dhalaalina maada iyo wax ka dambeeya faacilka yasruyaa laga dhiga e a qofka waxaa farxad gelinaya dahaabu layaali habeenyaalka tegidooda habeenyaalka tegidooda waqad ikhtulifa waa la fiihaa maada masteriyada ha la khilaafay fadahaba siiba weyhi siiba weyhi wuxuu ku tegey ilaa annahaa maadu xarfun xarf inay tahay xarafkaasoo bimanzilati an an booskeeda ku sugan anka bay almasderiyati masderka loo nisbeeyey oo xuruuftii shanta aheed xurfu masderkaas ka mid aheed maad ah, an wa anna ma walow key soo shanta ma ahayn shantii ka mid taha marka waqad ikhtulifa waa la isku khilaafay fiiha maada fadahaba siiba siibaweyhi wuxuu ku tegey ilaa annaha maadu xarfun xaraf inay tahay xarafkaasoo bimansilati an an booskeeda ku sugan anti almasderiyati masderka loo nisbeeyey wadahaba alakfashu ardaygiisii saciid ibnu mascida iyo wabnu saraad abubakr ibnu saraad waxay ku tageen ilaa annahaa maadu ismun ism inay tahay isimkoo bimansilati ladii aladii booskiis kuso waa is mawsuul saas ili is mawsuul weyli is mawsuul weeye ah, ilaa annahaa maadi ismun ism inay tahay isimkaasoo bimacnaa aladii ahaaba isimkaasoo waaqicu ku dhacaya calaa maa shay laa yacqilu aan waxgaranayn ha ilaa macdal asal xaa loo dejiyey maalaa yacqil soo maaha dariiqeedii ku socotay le waa mawsuuladii waa mawsuuladii waxay ku dhacaydaa shay maalaa yacqila maalaa yacqil waa maxay waa masder ficilka masderkiisay ku dhece ha darbi hadduu yahay darbiyay ku dhece qiraaa qiraaay ku dhece masderkay ku dhece masderkuna maalaa yacqil illa waxadafin wadahaba alaqfashu aqfash wuxuu ku tegey wbnu saraajin abubakr ibnu saraaj wuxuu ku tegey ilaa anahaa maada ismun ism inay tahay ismkoo bimansilati ladi aladii booskiisa ku sugnaaday isimkoo waaqicun ku dhacaya calaa maa shay laa yacqilu aan wax garanay wa huwa shayga uu ku dhacayo maalaa yacqilka alxadad xadadka wey walmacnaa macnuu waxa wey marka aayaddii ku labayo beydkii waduu gaala waxay jeclaadeen maadii booskeedii aladiidaas lasoo dhigay waduu gaala waay ku jeclaa waxay jeclaadeen aladii dhibkii dhe dhib ku rid aladii dhibkii canidtumuuhu aad dhibtoonaydaan dhibkan aad la rafaadaydaan farxad hoosay ka qoslayn kaas indhaha iska marina basbaas meeshaas umada ku hayst dhibka sida loogu cayaaray umadaasaan uga xunna banu aadamnimada lagu xadgudbaayo waa noo gash ay leeyihin mm-hmm. farxad iyo qosol ay uga cabdi indhahana basbaasa la iska marinayo Hmm, sooma jeeda lacanahum llah waduu gaala waxay jeclaadeen aladi dhibkii canidtumuuhu aada dhibtooteen ey alcanata aladidu haddaan sii fasira aladidu maxay ku dhacayday alcanata dhib aladi dhibkii canidtumuuhu aad dhibtooteen haddana beytkii ku laabo yasru lmara waxay farxad gelinaa ma soo ma ahayn maada aladi ka dhig oo waxaad ku ku ridaa tegitaanka tegitaanay ku dhaca marka tegitaankuna waa malayacqi wayasuru lmar'a qofka waxaa farxad gelinaya alladii tegitaanka dahabahu layaali habeenyaalku ay tageen ey adahaabu tegitaan ayaa cajab gelinaya farxad gelinaya alladii tegitaanka dahabahu layaali habeenyaal ay tageen haddaba marka naqdi ula istaagay naqdi uula istaagay ibnu hishaam alansaari nawara allahu dariixa ilaahay qabrigiisa ha nuuriye wuxuu yidhi calaa haada alqowli qowlkan haddaan qabano calaa haada alqowli miyaa noo wada qoran dhammaan saas dhehe may ha wayariddu wayariddu ha wayariddu waxaa ku soo arooraya bushiyaa ku imaana wey meel alla meeshaad ku aragto yeriddo calaa ka dambeeya yeriddu iska dhe aduu oo ishkaalba ah oo la raba in wax la naqdiyo ha wayuraddu waxaa lagu radinaya hadi leenaha baatil noqome calaa kumiji maya calaadu waa ku jirta nusqo kale ku jirtaoo calaa haada alqowli qaansa yaru geliya wuxuu le meel kale ku taalla ha nusqooyinka gabarinka maanta waaba ii aniga calaad marka haddaan calaa ku oli lahayn waxaan i lahayn wayuradu haada alqowl waa la radina eh. laakiin calaadu waaba jirtaaba waaba tan anaaba haynaba mhm. marka wayaridu waxaa ku soo aroora waay markaas macnaha bushigaan ku imaana wey ama waxaa lagu caaridah lagu mucaarada wey yaridu wa yuraddu waxaa lagu rida wey iyadoo lafteed macnu baatil maaha waye wayaridu waxaa ku soo aroorina waxaa ku soo arooraa dheh wayaridu waxaa ku soo arooraa oo bushi ku noqona iyo ictiraad calaa haada alqowli qowlkan annahu shaniye lam yusmac lama maqal acjabanii waxaa ii cajabgeliyey ma istaagii qumtow aad istaagtay wamaa fadhigii qacadta waad fadhiisatay ishkaalka dham khulaasadiisu waxay tahay waxaa ishkaal ku noqonaa ismawsuul hadday tahay mawsuul caa-idu u baahan yahay iyo silo soo maaha silo marka waa iska haysataa hadday jumlada ka dambayda masterka laga dhalaalaya laga dhigi karaa laakiin caa-iday mar walba u baahanta soo maahan caa-idkana taaratan yudkar wa taaratan yuxdaf walaslu an yudkar asal waxaa in la sheego caa-idka weligeed lama maqal maa masteriya oo caaidkeeda la sheegayo ha asalna waxaa in la sheego mar marmarba hala xadfee hadday jirto xaamar mar loo sheegi waayo ha eh? ma maya ma masteriyahan ka hadlayna ma mawsuula kama hadlayna ma masteriya wa ma masteriya sow ma aysan dhihin waa isim ha caa-idayna leeda mar hadday isim tahay marka weligeed lama arka maa masderiyaa oo jumlada ka dambayda caa-id ku jira u laabaayo hadday maadan masderiyada ism ahaale heedna waxaa la arki laha jumlada ka dambayda marmar un caa-id ka laabana oo mada u laabana maadaama hal mar aan la arag waxay daliil u tahay inuusan jirin oo jumlada ka dambayda waxa weeye masder laga dhalaalaa ee aan silo laga dhigayn caa-idna aan loo soo qadarin hayla hadduu jiro mar un baa la arki laha wayaridu waxaa ku soo aroora dhe calaa haada alqowli qowlkan anahu shaaniye lam yusmac lama maqal acjabani waxay cajabgeliyey maa istaagii qumtow aada istaagtay weligeed lagama maqal carab macnaheed waxuu la jeedaa maa qumtawna ogta waa masderiyo inay masderiyo tahay calaamadaa la socota oo maadaan calaamadaas maxay tahay ee aawa acjabani faacilkeedi acjabani faacilkeedi inaba mesha in laga dhalaaliyaa la rabaaba soo ma jeedid marka acjabanii waxay cajabgelinaa maa qumtahu ayadoo saa damiir ula socdo weligeed carab lagama maql carabta laga maqlaa acjabanii maa qumta maa qumta ey qiyaamuka saasaa laga maqla wamaa qacadta a laga maqla ee wamaa qacadta weligeed lagama maql wuxuu yidhi walow saxa hadduu ansaxi lahaa maladii kii dukira la sheegay oo ah min ismiyatihaa inay isim tahay lajaaza waxaa banaanaa lahaa daalika qowlkaas oo ah ajabanii maa qumtahu wamaa qaxatahu qowlkaasa banaanaa lah oo carab ku hadlaydaa la arki laha carab ku hadlayda ayaa la arki lahaa walow saxa hadduu ansixi lahaa ma ladii kii dukira la sheegay oo waa maxay min ismiyatihaa min ismiyatihaa lajaasa waxaa banaanaa lahaa daalika qowlkaas liana alasla asalka ana alcaa'ida caaid yakuunu wuxuu ahaadaa madkuuran mid la sheegay laa maxduufan mid la xadfay ma noqdo asalka hal la xadfo laakiin asal maahan in la xadfa asal maahan in la xadfa wa amaa lamaa halkaasna waxaan kaga gudubnay ma masderiya oo qowlkeeda sawaabka ah uu noqday inay xaraf tahay wa amaa lamaa lamaa fa inahaa lamaadii fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeda xaal ay ahaatay calaa halaaati aqsaamin qaybyal saddexay ahaatay lama carabkaan iska marayna tan waxa weeyaan muwasil dulaaba looga soo dhergi oo hadda kitaab u bambaxda kelimaadka keligood inuu meel saaro kaasaa looga soo dhergayo hadda carabka la iska marayna korka idinkaaba ka oqoogba waay wa amaa lamaa lamaa fa inahaa lamaadi fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeda xaalay ahaatay calaa alaaati aqsaamin qaybyaala saddexa korkood ay ahaatay naafiyatin ahaatay ka bedelo raabta la iska fiiri adiga naafiyatin ay ahaatay naafiyadaasoo bimansilati lam lam booskeeda joogta maxay kala mid tahay naf lamta fi nafyi walxarfiyati waljasmi wاlاkhtisaasi bilmudaaric afar taba xaashiyada kugu dhiga sajaaida afar taba maxay kala mid tahay booska lanta say ula mid tahay waxay kala mid tahay ey fi nafyi nafyiga walxarfiyati xarafnimada waljasmi jasminta wاliqtisaasi bilmudaarici wa qalbihi ila lmaadi weliba ah, xataa waa kala midade ah ah, wa qalbihi ila lmaadi hataa waa kala midade shanta waa kala mid shanta waa kala mid insha allah waa noo imaan doontaa waxay isku waafaqsan yihiin iyo wax ay ku isku faaruqaan baabkeeday noogu imaan doontaa insha allah jawaazir ay ku soo socotaa hmm inta isku waafaqsan intay isku khilaafaan lakin hadda shantan iska sii qabso ay isku waafaqsan hmm. shan hadda iska qaado ay fi nafyi walxarfiyati waljazmi waliktisaasi bilmudaaric wa qalbihi ila almaadi shantaasay kala mid tahay shantaas ayay kala mid tahay dhe naafiyatin ka bedelo naafiye ayay ahaatay naafiyadaasoo bimansilati lam lam booskeedii joogta oo ku joogta fi nafyi wاlxarfiyati wاljasmi wاlikhtisaasi bilmudaaric wa qalbihi ila lmudi aw ila lmaadi wadalika mithaalki naxwo lamaa yaqdii ma samaynin insaankii maladikii amarahu insaanka uu amray rabbu rabbigiis bihi maaga caaidkii waa maxduuf maad caaidkii usoo laabaayo amarahu caaidka ku jira ha u celin damiirka ku jira ha u celin maad insaan u labana cidda wax la amray waa insaanka Ah, maaguna waa camalkii la amray ah, marka kan uma laaba karo marka waxaad insaanka u ucelina caydkiina waa maxduufo bihi iska dhig lamaa yaqdi ma uusan samaynin huwa insaankii maladiikii amara uu amray rabbigiis hu maaga bihi maaga hu hu insaanka dhe ah, maladiikii amara rabbigiis uu amray hu insaanka bihi maaga dhe ma uusan samayn maxalshahidka laga rabaa maxay lam yaqdi yaqdidaas waa ay jasmideey fiiri waa ay nafideey mudaarici waana qalbiday weliba waa qalbido maadi u qalbido ma uusan samayna lagu leeyay lam yaqdi ma uusan samayn insaanku ma ladiikii amara rabbigiis uu amray hu insaanka bihi maaga wa ijaabiyatin mid sugid loo nisbeeyey ku cadaf naafiyatin calaa alaaati aqsaamin ay ahaatay naafiyatin ay ahaatay wa iijaabiyatin ay ahaatay iijaabiyadaasoo bimansilati ilaa ilaa booskeeda ku sugan laqbada le ka fiirsana macnaha waa la yaqaan bimansilati ilaa lama iijaabiya oo ilaa ku macnaa calaa luqati man calaa luqati huday sax calaa luqati huday saas wa iijaabiyatin iijaabiya ay ahaatay ijaabiyadaasoo bimansilati ilaa ila booskeeda ku sugnaatay ilaa wadalika mihaalkeeda naxwu qawlihim qawlilcarabi carabtaasu yaa waayo reer hudayl ah, wadalika mihaalkiina naxwu qawlihim qawli lhudayl waa reer hudayl qowlkoodii ay yidhaahdeen cazamtu calayka usoo qadaro ma saasaa fiicane eh cazamtu calayka maa cazamtu calayka kuuguma soo qastin oo kaama soo doonan lamaa facalta ilaa facalta inaad samayda maahane kaga wax kale maanta kuuguma soo qastin ee go-aanka aan kaa rabaa casmiga go-aanka waa loo isticmaalaa maanta waa dalab go-aan ku jiro dalab oo caziima la socoto wey cazamtu calayka maa cazamtu calayka kuuguma soo qasdin lamaa facalta ilaa facalta inaad samaydo maana kada ey ilaa facalta inaad samaydo maana kada haddu macnihi kuu fasire ey maa adlubu minka kaa dooni ma waa kaasaa ey maa adlubu minka kaa dooni ilaa ficla kada shay hebel inaad samaydo maahan saas wey macnuhu maa casamtu waa saas macnaheedu wax kale kuuguma soo qastin wey cazamtu calayka maa cazamtu calayka kuuguma soo qastin oo kaama soo doonan lamaa facalta kada inaad sidaas samayda maahan ey ilaa facalta kada lamaa ijaabiya ilaa istitnaa'iyaa laa yadkhulaani cala alafcaal waa mamnuuc afcaal ma galaan asmaaday khaas ku yihi hmm, asmaaday khaas ku yihi hadda haddeer waxaan haynaa soo labadiiba ayagoo galay ficil ha fiili lamaa facalta ilaa facalta haddana tafsiirkii laga dhe labadoodii asmaada khaas ku haya laba ficil kala geli ka waran aa lagu leeyahay hadda laftirkooda ism ku jira maxaa yeeley waa la awila sabkun bilaa saabikin waata lagu samey sooma jeedin sabkun bilaa saabikin waa la dhalaaleeyey markaas aakirki wuxuu noqday ilaa ficla kada ilaa ficla ficla soo maahan marka taqdiiran masderka ficilkay ku jiraan iyagu ee lamaa iijaabiya jumla ismiyay gashaa isim waxaan kama daba maro in la waxaan ismaynu kama daba maro labadoodaba ismaxan ma galaan la alistinaaiya walama alijaabiya yaktasaani bilasma ayaa la yihahda wax aan asma ahayn maba galaanba marka hadda laftirkeedana asmaad ay ku jiraan aad leeda xagga taqdiirta xagga taqdiirta marka sabkun bilaa saabikin ala samaynaho waa iska shaadki sabkun bilaa saabikin hal mid unbaa qiyaas ahaaye kuwaha maal bacda sawa so kitaabkan kuma soo marin bacda sawa bes wey intaasaa sabkun bilaa saabiqin qiyaas ka ah waaya wuxuu ku yidhi wahiya lamaadii fi haadayni labadan dhexdooda xaala hata labadan alqismayni labada qaybood ah xarfun xarafay xarafka biitifaaqin ahaaday labadaas inay xarafta waa laisku waafaqsan yahi lamaa naafiye jaazime ah iyo lama ijaabiye labadaas inay xaraf yihiin waa itifaaqya xagga dhigo marka xagga dhigo wahiya lamadi fii haadayni labadan dhexdooda xaalay ahaatay labada alqismayni labada qaybood ah xarfun xaraf weeye xarafkaasoo biitifaaqin iswaafaqid ku sugnaado xaraf ku noqdo wathali midii saddexaad naafiyatin wa iijaabiyatin wathalithu daanu kuma cadfana kuma cadfana labadaas marka laysku cadfa wathalithu mubtada laga dhigana khabar ay leeda iyadu wathalithu midka saddexeeya an takuuna kownuhaa lamaadi ahaanshadeeda weeye raabitatan mid xirayda ay ahaato liwujuudi shayin shay la helidiisa biwujuudi hayrihi hayrkiis in la xire ku xire hayrkiis in la helo ay ku xire wadalika mithaalkini naxwo lamaa jaa-ani markuu ii yimid akramtu waa karaameeyey fa lamaadu rabadad way xirtay wujuudalkraami karaamayn la helideeday xirtay biwujuudilmajii'i imaatin la helidiisayna ku xirtay wathaalith qismiga saddexeeya wathaalithu dee lamaada fiiri naafiyatin iijaabiyatin tacniifay ku socotay wathaalithu haddana ku yidhi oo mudakaru ka dhig wuxuu ga dhigaa bimacna alqismi soo maaha halaaatu aqsaam bimacna alqismi ugu celina qismigii saddexaad iska dhig ah, qismigii saddexaad iska dhig ila thalith hadii waxa la tirinayaaba macduudku uu yahay mudakerna mudakaru noqoa hadduu muanas yahan muanasu noqoa ila thalith qiyaasu ku socdaa faacil oo dhan cad ismu cadadka qiyaasu ku socda marka qismiyaad u celina marka wathali qismiga saddexeeya an takuna kownuhaa lamaadu waa inay noqoto ahaato raabidatan mid xirayda liwujuudi shay-in shay heridiis biwujuudi hayrihi hayrkiis heridiisay ku xireen haddee iska hadhadlinee waa inaad taqaan hadalku meeshuu ku socdo an takuuna kownaha waanshadeedu raabitatan mid xirayd ay noqoto maxay xireen liwujuudi shayin shay heridiis oo ah jawaabka biwujuudi hayrihi hayrkiisoo shardiga in la helay ku xireen jawaabka in la hela maxay ku xihan tahay shardigoo la helo haddaan shardiga la helin jawaab ma helin ma Ah, lamaa jacani markuu aniga ii yimid aan akramtu karaamin karaamama la hel hadduusan imaan la heli ma marka waxa ay xiraydaa waa jawaabka helidiisa jasaha helidiisa na dhig karta isku mid ah, maxay ku xiraydaa in la helo shardi shardi markii la helaa jazaha la helaa shardi markii la helaa jawaabka la helaa waa isku mid jawaab iyo jaza waa isku mid wa thalithu qismiga sadexeeya an takuuna kownuha ahanshadeedu way raabitatan mid xirayda ay ahaato liwujuudi shay-in shay la helidiis oo ah jazihi biwujuudi kayrihi qayrkiisa in la helay ku xiree oo ah shardigii wadalika mihaalki naxwu lamaa jaa-ani markuu ii yimid oo imaatinkii la helay aan akramtu karaamay oo jawaabkii la helay jazihi wuxuu ku yidhi fa inaha lamaadi rabadad way xirtay wujuudalkraami karaamayn helideeday xirtay biwujuudilmajii'i imaatin helidiisay ku xirtay wktulifa waa layskhilaafuu ku yihi sheiku fii haadihi lamaadana laisku khilaafay tan waa laisku khilaafay faqaala sibaweyhi wuxuu yidhi inahaa lamaadaasu xarfu wujuudin helida xarafkeedi weeye oo la helo waxa weeyaan jawaabka liwujuudin liajli wujuudin shardiga helid la helay dartiisna loo helaayo jawaabka saasaa la yidhah wey xarfu wujuudin liwujuudin hmm, xarfu wujuudin liwujuudin w inahaa lamaadi uu yidhi xarfu wujuudin helid oo jawaabka la helo xarafkiis wey maxaa loo helaa jawaabka liwujuudin liajli wujuudi shardi shardiga helidiisa dartiis a loo hela wa qaala alfarisiyu abucali alfarisi wuxuu yidhi iyo wa jamaacatun koox kale kabni saraad wabni jiniyin oo kaleeto abubakr ibnu saraad iyo abufatxi ibnu jini iyo ku dar jamaacadu waa kuwaas wa qaala alfarisiyu abucali alfarisiya wuxuu yidhi iyo wa jamaacatun kabni saraajin wabni juniy weeye inahaa lamaadu darfun waa darf waa darfu zamaan darafkaasoo bimacnaa xiinin ahaaday saas darteeda qolada xarafka dhacay waxay leedahay lamaa aliijaabiya qolada dhahayda waismina waxay leedahay lamaa alxiiniya a ah, saasay u kala ta qole waxay ku le lamaada ha madhabkoodii kugu wadaan oo ah ina darfu zamaanta qolada calaamadayba uga dhigaan waxay ku le lamaada iijaabiyadahe waxay ku wada madhabkooda in xaraf tahay ah, labada madac saasay u kala xiran yihin ah, lamaa iijaabiya dad maqasho xaa lagu wadaa waxaan rabaa cafwan lamaa waxaan rabaa alwujuudiya ha lamaa alwujuudiya wey qalad wey lamaa alwujuudiya alagu leeya xarafkii wey ah, marna waxa lagu leeyaha lamaa alxiiniya markaas maxaa lagu wadaa darfu zamaan lagu wadaa darfu zamaan ayaa lagu wadaa hadleeda waayahay waayahay wqaala alfarisiyu abulcali alfarisi wuxuu yidhi iyo wa jamaacatun kabni sarraajin wabni jiniyin weeye inahaa lamaadii darfun waa darf darfkaasoo bimacnaa xiinin ahaaday waa ruda waa la ridiyey qowlhum dheh maafaacilka u celi qowlkooda waa la ridiye ha ridis cajaaib badan ridiskan marka waxa weeyaan waxaan ku qaadanay xaashiyadii muwasiludulaab soo ma aan ridiskan ku qaadanay raggii joogay marka waan u laqbaysan waan u sharxay carabka ah, le mara ragga kale si ay uga faaidaysta iyo gabdhaha kale warudda waa la ridiyey huwa qowluhu ah, qowlkoodii waa la ridiyey waxaa lagu ridiyey biqowli ilahi qowlkiisa tacaala ilah waa sareeyaa ilah wuxuu ihi subxaana falamaa qadaynaa markii aan xukminay ah, lamaa qadaynaa marka markii aan xukminay haddaan idhaa ridis noqon mayda ayagii la iday waaye lamaa qadaynaa haddaan xukminay dhe ilaa xaraf markaad ka dhigayda iyo markaad ism ka dhigayda waa in la kala fahmaa laqbadaada haddii kaleto waxa wey qaacidadiina meelay kuu taal adna dof kala jafe waan raba mogta qaacidadaad iyo laqmadaad inay isla socdaan haddii qaacidadan aad korka ka haydo markii wa wax laqbeena aadan waafajin karin waa musiibo kale iyaduna musiibo kale dib in lagu jaro baraad rabta marka waxaad tidhahdaa lamaa qadaynaa haddaan xukminayd haddaad madhabkan ku socoto waa ismi maxaad leedahay falamaa qadaynaa markaan xukminaad leedahay laba madhabay kalata marka ee madhabkaad ku socota un garo falamaa qadaynaa haddaan xukminay calayhi calaa sulaymaan nabi sulaymaan korkiisa almowta geeri markaan ku xukminay oo u dhintay maa dallahum jinka ma tusin calaa mowtihi inuu dhintay sulaymaan ilaa daabat lardi abooraa tusay abooraa tusay nabi sulaymaan jinka waa ku shaqay jir ilaaha u sakiray qabta mudaha beeraha soo fala qabta ilaahan waxa weeyaan digsi iyo saxamaa loo baahanya soo qabta orda xaabada soo gura markaasay kesh kesh kesh jinkaasaad arkada ugu ka cabsayda leed wax waaweyn khatar balaayaa waxba weyn ma xuuya jin ha qabo kadhex saas ugu shaqayn jira ilaha u saqiray nabigu waa ki inta qabtay sala allahu alay ceegada ku dhigay sao salaada ku jiray oo carabka ka soo dhacay gacanta korkeeda ku dhacay qabowgiisa halkaas ka dareema carabka jinkaas markaasaa anta inan tiir ku xiro caruurta ah ku cayaareen subaxdii waxaan soo xasuustay ah, rabbi habli mulka la yabaqi liaxadin min bacdi Ah, inaka ant alwahaab nabi sulaymaan yidhi ilaahu mulki isii qof iga dambeeya aan u haboonayn la siinayn marka waxaan walaalkii sulaymaan la siiyey jir la iska xirxirtee iska daaya yidhi markaasaan faraha ka qaada ha ilaahay walaalkii sulaymaan uu siiyey farahan saas uga qaaday marka markii uu nabi sulaymaan dhintay ayaga jinku qeyb in ogyahay mogta ad u haysata adiga ha jinoole waay qofkaan qeyb ogya ha jinoole jin qeyb og nabi sulaymaan naftaa ka dhacday ulbakooradu ku taagan yihi nabiyaalkana ciidu ma cunto mana qurmaan saas u taagan yihi ulbakooradu cuskan yihi markaasaa leeya waa kan sulayman shacabkiiba iska adeegsaa ma ujeedaan sulayman melu taagan yahay horta haw shaqab markaasa ordaay ha orod orod orod markii dambe aboora cunay ushii nabiga markaasuu dhinac u dhac markaasay og arya waa dhintay yidhahdeen dad ogaa waxay yidhahdeen shaqadan dhibka badan lakuma na lakuma wadeen ha ha law kaanuu yaclamuuna algayba maa labituu fi lcadaabi lmuhiin fiiri hadday ogaa lahaayeen qeyb jin waxa weya shaqadaas dhibka badan miyay ku sugnaa lahaayeen kuma sugnaadeen warjinqayb ma oga waxna ma oga masaakiin wey waaya wa rudda waa la ridiyey huwa qowluhum dheh biqowlihi tacaala lagu ridiyey ilah uu yidhi falamaa qadaynaa haddaan xukminay calayhi sulaymaan korkiisa almowta geeri ma adban lahum calaa ilaa daabat lard alaaya atmim alaaya dhamaystiro aayadaadu wadaalika raddigaas rudda masderkeeda ku ishaar wadaalika raddigaas an wadalika rabbigaasu haabitun waa sugnaaday haabitun waa sugnaaday macala mayla socotaa mayla socotaa mase meel kala jirta mayla socota ya haye haddaan ku socolahay ila soco wuu yidhi waad halkan ka bilaababa wadalika rabbigaasu haabitun waa sugnaaday haabitun ta halkaan ka keenayo meeshay ka iman hayda sheeg sababtaan u keenayo sheeg halkay ku jirtaa haabitun ya allah yubaari fika aada u asida anadaas qaacido waxaa noo aheed xarfu jarka in qiyaas looga xadfo marka jaarumajruura meesha yaalla jaarumajruur qabar dhacay xuu ku tacalluqi jiri kaa-inu haabitun nooma ahayn e waa jaarumajruur qabar dhacay ha wax gariiba maahan iyo wax cusubin waa madhabkan ku socono jaarumajruur qabar dhacay kaa-inu haabit ya ha idinka kugu qoranta miyaba maba ku imtiaane dan way ku qorna anaha lanaha ha aniga mayba igu qornaba wadalika radigii haabitu waa suganya anaha lanahaa lamaadi fiiri lamaadi low kaanad hadday ahaa lahayd darfa o dhan khulaasadiisu waxay tahay lamaadu haddii la yidhaahdo waa isim waxay u baahan tahay caamil ku camal faloo nasbiyo darafnimo u nasbiya intaasay u baahanta soo maaha haddana aayadan laba caamilaa ku jirta waa qadayna iyo dalla labadooda midkoodna kuma camal fali karo labadooda midkoodna kuma camal fali karo intaas wey radiskooda sababtoosan ugu camal fali karin haddana la bara wadalika radiskaasu haabitun waa sugnaaday annaha liannahaa lamaadi low kaanad hadday ahaa leh darfan taajad waxay u baaha leheen ilaa caamilin camal falaa caamilkaasoo yacmalu camal falaa fii maxalihaa lamaada maxalkeeda aan nasba kordhig ilasimaan waa la nasbiyaahay caamil nasbiyay u baahnaa leheen wadalika alcaamilu caamilka nasbi kara aayadan wadalika alcaamilu caamilkaasu imaa qadayna inuu ahaado ow dallahum inu ahaado wax ka dhexee male ah, maxaa yeele wax kale lama hayo caamila hadda aayadaana laga hadlaa id ciladu waxay tahay laysa macanaa annaga la jirkeenna ma ahaanin siwaahumaa labadaas ficil wax kasoo har camal fali kara aayaddan kuma hayno labadaasaan hayna labadooduna midkoodna kuma camal fali karo qawaacidka oo naxwada lamaada midkoodna kuma camal fali karo maanta labadooda mid mid u sababtuusan u camal fali karin wa kownulcaamili kan ku camal falaya ahaanshadiisa qadayna uu ahaado marduudun waa la ridiyey ta ahaanshadaas waa la ridiyey waxaa lagu ridiyey biana alqaa'iliina culummada dhahayaan biannahaa lamaadu ismun ism weeye yazcumuuna waxay ku andacoonayaan annahaa lamaadu mudaafatun tu la idaafeeye weeye ilaa maa shayga loo idaafeeyeliha la xiriira sow ma aysan dhihin waa bimacnaa xiirin xiirada waxaa ka dambeeya mudaaf ilayhi u noqon jir waxay leeyihiin waxa ka dambeeya waa mudaaf ilayhigeedii falamaa qadaynaa hadda lamaa maxaa ka dambeey marka qadayna ka dambayda madhabkooda hadii lagu socdo qadayna marka la raabo ficlu wa faacilu waljumlatu min alficli wlfaacili fi maxali jarin biidaafati lama ilayha alaley madhabkooda ah, biidaafati lama ilayha alaley oo qadayna waa mudaaf ilayh hadda mudaaf ilayhina mudaaf ah, kuma camal falo mudaaf ilayhine mudaafkiisii kuma camal falo ee mudaafka mudaaf ilayhiga ku camal fala ah, mudaafka asagaa mudaaf ilayhiga ku camal fala ee mudaaf ilayhigii oo qadayna ah calaa madhabihim wa zaxmihim kuma camal fali karo lamaadi oo mudaaf ah markaasuu idcile laysa macnaa la jirkeenna ma aha laysa macnaa la jirkeenna ma ahaanin siwaahuma labadaas wax ka soo haray wa kownulcaamili caamilka ahaanshadiisa qadayna uu ahaado marduudun waa la ridiyey biana alqaa'iliina kuwa dhahaya biannahaa lamaadu ismun ism weeye yascumuuna inay ku andacoonayaana lagu ridiyey bianada meesha ku tacalluqayda arag biana alqaa'ilina kuwa dhahaya biannahaa lamaada ismun ism weeye yascumuuna inay ku andacoonayaan kuwa ku andacoonaya yihiin sababteeda lagu ridiyey waxay ku andacoonayaan annahaa lamaada mudaafatu mid la idaafeey weeye ilaa maa shaya loo idaafeeyenihalla xiriira walmudaafu ilayhina laa yacmalu kuma camal falo fi lmudaafi mudaaf kuma camal falo kuma camal falo ko taasaasaa lagu ridiyey waana qaacido wa kownu lcaamili caamilka ahaanshadiisa dallahum uu ahaado marduudun ahaanshadaasna waa la ridiyey waxaa lagu ridiyey bianna ma maa maadaday annaafiyata ee waxanfine laa yacmalu ma camal falo maa bacdahaa maada waxa ka dambeeya fii maa qablaha waxa ka horeeya waa qaacido iyaduna maa naafiyaa waxa ka dambeeya waxa ka hor kuma camalfalo sadaare iska leeda wax alla waxa sadaadana sadaarada laha noocaas ah, wax alla waxa sadaarala waa noocaas sadaara iska leedahay wax ka dambeeya wax ka hore kuma camalfalo xaashiyada maxamed muxidiin cabdilxamiid balfiiri wuxuu ku yidhi milu ma anaafiya idaa fuja ayaa lamid oo waxa ka dambeeya wax ka hore kuma camalfale ku daro ayadan ah, ku daro dhowr iyo toban ay gaaraane waa waxa ka dambeeya wax ka horey aysan ku camalfali karin wuu ku yihi milu maa annafiya idaa alfujaa-iya ahaatay faqad ujiibad lamaa laqad ujiibad waa loogu jawaabay lamaa bijumlatin jumlo jumlo waa musadaratin loo hormariyey biidaa alfujaa-iya naxwu qowlihi tacaala falamaa najaahum markii ilaahay gaalada badbaadiyey ilalbari dhulka u badbaadiyey idaa isla markiiba hum ayagu yushrikuuna ilahay u sharig yeelayen hadda tanaa lamid a ah, lamaadan fiili waxaad leedahay najaa kuma camal fali karto ilaa mudafiley calaa madhabihim yushrikuuna ficilkaasuna kuma camal fali karo ilaa wuxuu dhaxay bacda idaa alfujaiya bacda idaa fujaiya wax ka dambeyn wax ka hore kuma camal falaan iyadana sidii oo kale ugu ridina kaas wa idaa badala hadduu buray an yakuuna lahaa inuu usugnaado caamilun caamil tacayana waxaa caynoobay alla mawdica makaan lahaa lamaada inuusan usugnaan min alraab raabka xaggiisa uga sugnaan waydaa badale hadduu buro al an yakuuna inuu ah an yakuuna inuu u sugnaado lahaa lamaada caamilun caamil tacayana waxaa caynoobadhe allaa mawdica mawdic iyo makaan lahaa lamaada inuusan u sugnaan min alraab xraabka xaggiisa uga sugnaan wadaalika cadamulmawdicaas waa kii la rabay maxalushaadkii weeye biyodhaci wadalika cadamulmawdicaasu yaqtadii wuxuu keenaa alxarfiyata xarafnimuu keena hadde ila ism mufrado maxalka caraab kulahayn lama yeelaaye aan lafdigana kulahayn ha ism ismu ficilna aan ahayn wadalika cadam mawdicaasu yaqtadii wuxuu keenay alxarfiya matni wa jamiicu lxuruufi xuruufta dhammaantood mabniyatun tu la bineeyo weeye xuruufoo dhan waa la bineeya bilijmaaci ay yihahdeen ahlucilmiga gobolkooda wa jamiicu lxuruufi xuruuf dhammaanteed mabniyatun mid la bineeyo wey xukunkii xuruufku kuu sheegay dhamaantood waa madm khalaas sharax lamaa faraqtu markaan faaruq noqday min dikri calaamaati lxarfi xarafka calaamadihiisa calaamadaha sheegitoo ninkaan kasoo faaruq noqday calaamadihiisa waa sheegay soma ma waa u sheegay cadamay ahayd cadamay ahaayeen cadamulcalaamay ahaayeen wa bayaani ma wa min bayaani ma kii la cadayntiisa markaan kasoo faaruq noqday ukhtulifa laysku khilaafay fiih maaga dhexdiisa minuu xarafka xaaluu ka mid yahay dakertu waxaan sheegay xukmahu xarafkii xukunkiisii waanahu iyo waanahu xarafkii mabniyun ku labinayay inuu yahay laa xada wax nasiib ah lishayin shay uma sugnaan shaygoo min kelimaati xarifka kelimadihiisa ka mid a filraab xraabka dhexdiisa uma sugnaan lamaa faraqtu markaan faaruq noqday oon ka soo jeestay min dikri calaamaati lxarfi xarafka calaamadihiisa calaamadahaas la sheegidooda wa bayaani ma wa min bayaani ma shay la cadayntiisa markaan ka faaruq noqday ikhtulifa laysku khilaafay fiihi maaga dhexdiisa minuu xarafka xaalu ka mid yahay dakartu waxaan sheegay xukmahu xaraf xukunkiis iyo waanahu xaraf mabniin ku labina inuu yahay laa xada wax nasiib ah lishayin shay uma sugnaan shaygaasoo min kalimaati kelimadihiisa ka mid a ah. fi licraabi icraabka dhexdiisa uguma sugnaan alxuruuf waa imisa iyo toban miya ah, halkaas naga joogo wax yar xarafka ka dhiman wallahu subxana wa tacala alam wsala allahu calaa nabiyina maxamed